assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo kontonaad ee kitaabka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى baabu xafyi الturaabi fi wujuuhi اlmadaaxiin habinta lagu habeeyey carrada lagu saydho dadka muxuu ahaay dadka ammaanta badan ee dadka bilaashku iskaga ammaana can hamaam bn اlxaariثi ana rajula jacala ymdaxu cثmaana radيa allahu canhu facamada almiqdaadu fajataa calى rukbatayhi المqداd بن الأسوd أو المqداd بن cمr رaضي الlه عanهu ayaa ku jilbiibsaday jilbihiisa jafa wuxuu ku jilbiibsaday عalىa rukbatayhi jilbihiisa wa kana rajuلa ضخma nin buuran oo lafoyn buu ahaa fajacala yaxhuu fii wajhihi alxasaa alxasbaa'a wuxuu bilaabay inuu ku sayro wejigiisa ninkaas muxuu xamaanaya wejigiisa ciidda uu ku sayro faqaala lahu cuثmaan cuثmaan baa wuxuu yidhi maa sha'nu muxuu yahay shuqulkaagu adinka sidaa u gelaysaa faqaala markaasuu wuxu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama qaal idaa ra'aytum اlmaddaaxiin faxhuu fii wujuuhihim اturaab kolkaad aragtaan kuwa wax ammaanaya wejigooda ciidda ku sayra buu yidhi nebigu ala sl fii wujuuhihim iyo fii afwaahihimna iyaduna waa jirtaa gaarahaan kuwa madaxda ah kuwa dadka caaya eh, dadka ammaano ee bilaash isaga ammaanay ama heesaha ku ammaana ama muxuu ahay eh, maqaalaadka ee qur aan ku ammaana ama khutabtooda iyo muxaadaraadkooda iyo waxyaalaha ku ammaana iyo wayaalkaas waxay mutaan in aada iyo aada loo zajriyo ay mutaan zajrigaas saarinka ee nebiga alayhi isalaatu wasalaam uu amray in lagu sameeyo iyo aada iyo aada u istaahilaan waxa ummadda ku fasaadiye ee kibirka ay ka qaadaan wayaalkan eh, waasaada sayi-iinta iyo waxyaalahaas ammaantaasay rumaystaan oo ammaantaas aad iyo aad dadka ugu sii belaysa baabun fi karaahiyati التazkiyati wاlmadxi can abi bakrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama anahu dukira cindahu rajulu nin baa lagu sheegay nebiga agtiisa calayhi الsalaatu wasalaam faqaala rajulu nin baa wuxu uhi ya rasuula allah ma min rajuli bacda rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslama afضalu minhu fi kada wakada ma jiro nin rasuulka ilaah intii ka soo hadhay nin ninkaa ka wanaagsan oo waxa iyo waxayo kaga wanaagsani ma jiro buniyo faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay slam markaasuu rasuulka ilahi wuxu yihi alayh الsalaatu wasalaam wayxak qaطacta cunuqa saaxibik hooge qoortaad ka goysay saaxiibka qoortaad ka goysay miraaran dhowr goor buu yidhi yaquulu dalika goorgoor ku celcelinaya hortaa ka gooso ilan wuxuu ahay cujbi bay ku keenaysaa naftiisa oo isla weynaanaya markii uu maqlo waxa lagu ammaanayo yuu run u qaadanayaayo markaas ay naftiisa ku dhalinaysaa cujbi iyo isla weynaan ay ku dhalinaysaa uma qaala rasuulu llahi sala allau alay sl markaasu rasuulka ilahi wuxuu yidhi in kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaala haddii uu midkiin yahay kii walaalkiis ammaanaya oo laabud ay tahay kolleyba uu ammaanayo oon iska daynaynin falyaqul ha yidhaahu axsabu fulaanan hebel sidaasaan u malaynaya ha yidhaahu in kaana yaraa annahu kadalik hadduu u malaynayo sidaa inuu yahay ha yidhaah waan u malaynaya yaanu goynin walaa uzakii cala allahi axadan qofna ilaahay ku ceeb tiri maayo ceeblaa weeye odhan maayo xaggiisa ka odhan maaye fii baynahu wa bayna allah anu waxba qofna ugama warhaye laakiin sidaan u malaynaya sidaa weeye ha yidhaaho yaanu jasminin ayib marka laba mafsaday leedahay arrintan oo ammaantantadu oo mid waxaa weeye waa xaggan qofka maadixa ah oo suurowda been inuu ku dhaco qofkaanu xaqiiqadiisa ka warhaynin markuu ammaano inuu qofkaas markaa ku dhaco been uu ku dhaco oo cinda allahi u kaadib noqdo ay suurowdo midda kalena waxaa weeye waa qofka mamduuxa qofka mamduuxa bay u inay u keento suurowda cujbi iyo kibri iyo isla weynaan iyo waxaanu ahayn oo isu isu maleeyo u keenta laga ficlan waa jirtaa axaadiid fara badan oo qaarkeedna aynu soo marray qaarkeedna kitaabu alfadaa'il ay ku imaan doontaba oo ammaan ah nebigu alayhi isalaatu wasalaam asxaabtiisa qaarkood uu ammaanayo iyagu way jiraan ayib marka waxaa weeyaan xadiidan iyo xadiidkan kadi iyo xadiidtaa kale sida loo jamcinayaayo waxaa weeya laba labadaba waa loo jamcin karaa mid waxaa weeye nebigu alayh salatu wala saadiq buu ahaayoo marka wax xaqiiqa ah buu ku sheegaayo dadkan kale kalese ma garanayaan qofkan waxa ay ku sheegayaan inuu xaqiiqo ku yahay iyo in kale ma garanayaan midka kalena waxaa weeyaan raggaa uu ammaanay nebigu alayh salaatu wasalaam iyo haweenbaba dadka asxaabtiisii ha u ammaanay dad waxay ahaayeen ma'muuniin oo xaalkooda uu yaqaano nebigu calayhi salaatu wasalaam oo arrintan inaynu u keenaynin muxuu ahaaye cujbi aynu ku dhalinaynin uu garanayay ba ahayd qofkii dabcigiisa la yaqaano ee muxuu ahaay korkii la ammaano inuu wanaag sii ziyaadsada mooyaane inuu waxun ku dhaliya aanay looga baqaynin waxaasna wax lagu hubo uu yahay sida daahirka ah in la ammaano marka isagu way iska bannaan tahay baabu lacibi binardashiir anard aw nardashiir waxaa weeyaan waa bahashantada tawlada iyo dumnada iyo kuyaalaha loo yaqaano weeyaan waxa la wixii lucba ee miis inta lagu ciyaaro marka la dhigo ka damboo la feeriyo maxaa kuu soo baxay nuqtadaha iyo lambarada iyo la feeriyo kuwaasoo dhan baa kulli nafs laisku yidhaah laaruuduka abaalkaydaahaan iyo muxuahay dumnada iyo mxtaawlada iyo kulligood waa wada wada noocaasoo kale wax alla wixii bakti iyo nasiib ku socda ee qofku kolka hore u dhigaayo aanu garanaynin kolkuu dhigo ka uu rogayo feerinayo kaasoo dhan baa marka laga axoonkaas laga wadaa ayib marka laakiin wixii mahaara ku socday isaga mahaara wixii ku socday qofku horta horeba meeshuu sii degayo uu garanayo ee wuxuu dilayo iyo sida looga dilanayo ee uu garanayo taasu isaga kuma jiro sida shatranjiga iyo kale kuma jiro haddii marka waxyaala mafaasid kale uu ka nabad galo mafaasid kale hadduu ka nabad galo wayaalkaas marka iska banaantay mafaasiddaana ay ka mid tahay in lacag lagu kala qaatay iyo in awqaadtooda muxuu ahay salaada uu dadka ka shuqliyey iyo inay laqw iyo mxuahay dadka cadaawo dhexdooda iyo isugu beeri iyo hadalla xunxun oo lagu hadalla iyo dhaar beeni iyo waxyaalkaas haddii layska ilaaliyo walaa mxuu ahaada dhibaataa ma leh can buraydata radia allahu canhu ana nabiya salى allahu alayh wasalama qaal man laciba binardashiir fakaأnamaa sabqa yadahu fii laxmi khinziirin wa dami wuxuu la mid yahay isagoo gacantiisa geliyey doofaar hilibkii iyo dhiiggii iyuu la mid yahay marka doofaar hilibkii iyo dhiiggii inuu qofku gacanta la galaana xaraam weeyaan marka kalena waa inu xaaraam xaraam weeyaan bahalkaas nardigaa la ku ciyaarkiisa dumna iyo muxuu ahaaye iyo bahalkii kale turubka iyo wayaalkaasoo dhan kulligood wada noocaasay soo gelayaan waxaasoo dhan kulligood waa in la iska ilaaliyo ayb ama shitranjiga iyo waxyaalihii shaxa iyo sidaas oo kale ee qofku meeshuu sii degayay yaa usii garanaya u kasii fikiraya faker iyo ku socda mahaaro ku socda isagu waa iska cayntaa haddii mafaasid kale laga ilaaliyo kitaabu ru'ya baabun fii ru'ya الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيma يرى النائم habeen baan waxaan arkay wuxuu qofku hurdada ku arkabo waxaan ku arkay kaأnaa fii daari cuqbata bni raafic guriga caqbat bnu raafic ku jiro kale baan ku riyooday fa utiinaa birutabin min rutab ibni taab rutab oo noocaas timirta la yidhaaho ibnu taab la yidhaaho noociisa ka mida ah, naloo keenay feeriya marka nebiga alayhi salatu slam siduu u fasiri doono saddex magacoo ku jira ashyaadaas eh, ku jira ayuu ka soo qaadan doonaa cuqba iyo raafic iyo taab kasoo saddexdaas buu taawiilkeeda ka soo qaadan doonaa halkaasuu leeyahay faawaltu eh, arifca lana fi dunya in aakriya adduunkaba rifca leenahay baan ku awilay waalcaaqiba fi laakhira ismi cuqba ayuu kana ka qaatay kii kalena ismi raafic wa ana diinana qataab ibnu taabkaas taasuu ka soo qaatay marka iyada waxyaalaha lagu fasiro waxaa ka a ah waxyaalaha qofku arkay magacooda iyo magacooda waxay yihiin iyo kuyalkaasaa eh, waxyaalaha ta'wiilkooda laga qaato ayaa kamid a ah saasuu ku fasiray marka nebigu alayh الsalaatu wasalaam عan abi muسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاal رأيت في المنام أني أhاaجر من مكة ilaa ardin bihaa nakl waxaan ku riyooday markii nebigu alayh sala sl intaanu soo hijroonin weeyaan aniga oo maka ka haajiray oo dhul muxuu ahay nakhiil leh u hijrooday ayaan ku riyooday fadahaba wahlii yani danni malahaygu wuxuu u tegey ilaa anaha alyamaamatu aw hajar labadaa beled midkood inay tahay yamaama ama hajar ay tahay faida hiya almadiina yasrib waaba iyadoo madiina marka goortii dambe u ogaaday nebigu alayh isalaatu wasalaam inay meesha ay ahayd yasrib ayb labadaas labadaas beled baa iyaguna mid waliba ay lahayd waa dhul beeraley oo nakhil ahayd oo markaas u maleeyay nebiga alayh isalatu wasalaam labadaa midkood inay tahay laakiin goortii dambe madiinay noqoto iyaduna sifadaale wara'aytu fii ru'yaaya haadihi ru'yadaydantada waxaan ku arkay annii hazastu sayfan fanqataca sadruhu anigoo ruxay seef ruxay oo marka muxuu ahaaye intiisii hore ay duushay ka go'day duushay baan ku riyoon faidaa huwa ma faidaa huwa maa usiiba min almu'miniina yowma uxud waaba isagoo marka wuxuu noqday wixii muslimiinta muxua ku dhacay ee maalintii uxud raggii la laayay muslimiinta la laayay iyo aziimadeedii hortii hore dhacday taasaan ku awilay oo noqotay uma hazaztuhu ukraa mar kalena haddana ruxay seeftii facaada axsana maa kaana wuxuu ku noqday siduu ahaa mid ka wanaagsan buu kusoo noqday seeftii faidaa huwa ma jaءa allahu bihi min alfatxi waاجtimaaci اlmu'miniin marka isaguna wuxuu noqday tawiilkiisa uu noqday wixii ka dembeeyey haziimadaa uxud ka dembeeyey oo muxuu ahay nasrigii iyo mu'miniinta isku duubankoodii isku ururkoodii ah wara'aytu fiiha ayda weliba waxaan ku arkay ru'yada dhexdeeda baqaran baqaran tunxar sida riwaayat ibnu cabaas ay sheegtay maxallo la gowrgowracay ayaan ku riyooday wallahu khayrun ilaah baana wanaagsan yani wuxuu alle keenaabaa wanaagsan ee ka dambeeyey faidaa hum nafaru min almu'miniina yowma uxudin jamaacadii la laayay uxud lagu laayay ah radia allahu canhum waaba yani kuwaasuu noqday iyagana ta'wiilkoodii وإda الخayr ma jaء اllah bه min الخayr baعd wii ka dmbeeyey khayrkii ka dambeeyey isag alla uu la yimid yuu ahaa khayrkii marka isaguna wallahu khayruntii ahaydina wa hawaabu sidq iyo rumayntii muxuu ahay waxyiga ilaaha aan rumaynay hawaabkaana laga siiyey aladii aataana allahu bacda ywmi badrin ywma bedri dabadeed buu na siiyey ywma bedrigaana marka wuxuu ku fasiraya ywma bedrin ثaaniya athaniya bedrulmawcidna midda la yidhaahdo baabu ru'ya الnabiy salى اllahu عalayhi waslm musaylimaة alkadaab wاlcansiya alkadaab cabhala ninkii la odhanaya saaxib اlyaman saaxibu sanca ahaa iyo musaylimaة alkadaab saaxibu اlyamaama labadaa riyadu ku arkay nebigu alayh الsalaatu wasalaam can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaal qadima musaylimaة اlkadaabu عlى cahdi rasuuli اlahi عalى cahdi الnabiyi salى اllahu عalيyh waslm almadina wafdu bani xaniifa markay yimaadeen nebiga alayh salaatu wasalaam u yimaadeen iyuu ku jiray oo wafdigii la socday marka wafdigii isagoo la socduu nebiga u yimid jacala yaquul wuxuu bilaabay inuu yidhaaho in jacala lii muxamadun ilamra min bacdihi tabictu maxamed hadduu talada isaga dabadiisiinayo aniga igu wareejinaya markuu isagu dhinto waa raacayaa ayb qadimahaa fii basharin kahiirin min qowmihi rag fara badan oo turki ka mid a ah isagoo ku dhex jira yuu madiina yimid fa aqbala ilayhi nabiyu sala allahu alay wasalam nebigaa u yimid wa macahu thaabit bnu qays bnu shamaas saxaabigaas isagoo la socdo wa fii yadi nabiyi sala allahu alayhi wasalam qicatu jari qicatu jariida jariida qidcadeed isagoo isagoo wata jariidaduna usha nafiisha weeyaan xataa waqafa calaa musaylimata fii asxaabihi ilaa uu isdul taagay musaylima oo asxaabtiisii dhex fadhiya uu isdhex taagay wafaqadiisii la socday qaala markaasu wuxuu yidhi low sa'altanii haadihi alqicata maa acطaytukahaa ushan isii haddaad odhan lahayd kolay ku tahay waxay iska dhaaf marka talada igu wareejiye kuma siiyeen walan tacduwa amra allahi fiika amarka ilaahay ee ilaahay muxuha amarkiisa ma dhaafaysid siduu ilaahay kugu xukumay ayaad kollay ku dambayn doontaa wa walain adbarta layacqirannaka allah haddaad cararto ood ka cararto diinta ilahay waxyigii ilahay ad ka cararto ka fogaato ilahay waa ku dilaya alla waa ku boqon goynaya ilahay meella kaga baxsan maysid wa innii la araaka waxaan ku malaynayaa alladii ra'aytu fiihi maa ra'aytu wixii aan arkay ninkaan ku arkay ru'yadaan arkay ninkaan ku arkay baan adigu ku malaynaya inaad tahay wa haadaa thaabitun yujiibuka canii waa kan haabitun isaga iga kaa jawaabaya jawaabkii isaga iga isaga ku jawaabaya thaabit ibnu qays radiallahu canhu wuxuu aha nin khatiibaho fasiixa buu ahayo wufuuddu markay timaado carabtii ay timaado ay khudbeeyaan nabiga agtiisa ku khudbeeyaan yuu raggii ka jawaabi jiray ayuu ahaa haabit baa iga kaa jawaabaya marki uma insarafa canhu waa ka tegay nebiga alayh salatu slam haabit buu kaga tegey faqaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma ibnu cabaas baa wuxuu yidhi fasa'altu can qowli الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam inaka ara aladii ra'aytu uriitu fiihi ma uriitu waxaan ku maleeyaa ninkii wixii layga tusay laygu tusay inaad tahay baan ku malaynayaado u yidhi nebigu alayh الsalaatu wasalaam muxuu ula jeeday ayaan dadka waraystay faأخbaranii abu hurayrata radia allahu canhu ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalama qaal bayna ana naa'imun mar aan hurday yan ra'aytu waxaan ku arkay fii yadaya labadayda gacmood siwaarayni min dahabin laba jijimood oo dahaba ayaan ku arkay labadayda gacmood fa ahamanii sha'nuhumaa arrintoodii baa murjisay ka murugooday fa uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday fi lmanaam hurdaha dhexdeedii baa la igu waxyooday an unfukhumaa afuuf baa la yidhi fanafaktuhumaa fataaraa waan afuufay markaasay bideen faawaltuhumaa waxaan ku fasiray kadaabayni yakhrujaani min bacdii laba beenaalo oo dabadii soo bixi doona ayaan ku awilay ayib riwaayat lbukhaarina waa tii ahayd alkadaabayni aladayni ana baynahumaa marka waa inay joogeen kolkaaba labadan beenaale aan u dhexeeyo ayaan ku fasiray saaxibu alyamaama oo saaxibu sancaa fa kaana axaduhuma alcansiya saaxiba sancaa wاlآakharu musaylimata saaxiba alyamaama labadaasay marka labadii ay noqdeen labadiisi war siduu ku fasiray nebigu alayh الsalaatu wasalaam labadiina marka ninkii saaxibu اlyamaama alaswad اlcansi isaga waxaa la dilay fi xayaati الnabiy salى الlahu alay slm ayaa la dilay oo muxuu ahaay zaadan alfarisi ayaa dilay radia allahu canhu kan kada kalena bacda wafaati الnabiy alayh الsalaatu wasalaam fi khilaafati abi bakrin radi allahu canhu ayaa la dilay muslima baabu qowli الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii qofkii hurday igu arkaayay wuu i arkay xaqiiqa wuu i arkay oo shayطaan isku kay shabahaya ma aha hadalkuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam uu yidhi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama yaquul man ra'aanii fi lmanaami fasayaraanii fi lyaqda qofkii hurda igu arkaayo soo jeedna waa igu arki doonaa qofkii hurda igu arkaayo soo jeedna waa igu arki doonaa aw laka'nnamaa ra'aanii filyaqda mise wuxuu yidhi wuxuu isagoo wuxuu lamid yahay sidii isaga oo igu arkay mxua soo jeed igu arkay buu lamid yahay daawidaa kala shekeeyey labadaa midkoodu yidhi ayb laakiin labadaas oo midkood walba xadiid munfasila yahayna waa jiraano in sha allah waana imaan doonaa ma wuxuu yidhi marka ninkii hurda igu arkaayo soo jeedna waa igu arki doonaa wuu yidhi mise wuxuu yidhi ninkii hurda igu arkaayo wuxuu la mid yahay sidii isagoo soo jeed igu arkay oo yani xaqiiqadaydii waa wuxuu arkay laa yatamahalu shayطaanu bi shayطaan iskuma kay suureeyo shayطaan iskuma kay suureeyo suuradayda oo kale isuma yeelo anigoo kale iskama soo dhigi karo oo qofka hurdo manaam uguma imaan karo ma odhan karo waxaan ahay nebigii baan ahay intu suuradayda isu soo yeelo ma odhan karo ilah baa ka manciyey marka qofkii kale nebiga aan ahayn alayh الsalaatu wasalaam waa inay suurowdo inuu suuradiisa iska soo dhigi karo oo qof shayطaanka hurdo ugu imaan karo oo sheekh hebel baan ahay ama sidaasaana udhihi udhihi karo faqaala abu salama abu salama ibnu cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi qaala abu qataada abu qataada oo la joogay baa wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam man ra'aanii faqad ra'aa alxaqa qofkii arkaayo ru'ya igu arkaayo xaqa ah buu arkay yani anigii nafteyda buu arkay kaana marka waxaa lagu fasiraa qofkii nebiga alayhi salaatu wasalaam suuradiisii uu lahaa tilmaantiisii uu lahaa ku arka tilmaantiisii uu lahaa asxaabtiisii ay tilmaameen ee kutubu shamaa'il iyo muxuu ahay lagu qoraayo kii qofkii ku arkay wey laakiin qof suuradii nebiga aan lahayn inuu suuro kale intuu shaytaan isu soo yeelo uu qofka malihiisa uu ku rido inuu nebigii yahay marka waa dhici kartaa bay yidhaha marka suuradii xaqiiqeeda ee nebiga alay sala sl u lahaa baa mamnuuc ka ah baabun alru'ya min allahi walxulmu min ashayطaan ru'yada wanaagsan iyadu waa mubashiro weeyaan waa juz min ajza'i nubuwa weeyaano waa mid xag alla ka timid weeyo malag ilaahay uu qofka tusinayo waxyaala xaqaa'iqa u tusinayo xulmkuna marka waxaa weeyaan waxyaalaha mufsicaadka ah ee qofka muxuu ahay argagixinaya ee tahwiilaadka iyo naxdinta ay ku jirto kaasna marka waa shayطaan cabsiin shayطaan wey qofka mu'minka uu ku ciyaarayo oo cabsiinayo oo ka naxsanayo عن أbي سلمة qاal سمعت أbا qتاadة رضي الله عنه يقول سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشhيطان فإذا رأى أحadكم شhيئا يكرهه hadduu midkiin ku riyoodo wax uu naco waxuna uu ku riyoodo فlينفث عن يساaرهi ثaلاثa مرaaت وlيتعوذ بالله من شhرها فإنها lا تضره ha u tufo saddex goor dhankiisa biicida ha u tufo muxuuha ilaahna haka haka magangalo shayطaanka haka cuudu bilaysto waxba yeeli mayso marka waxaasu dhici maayo oo riyadaas waxba yeeli mayso faqaala faqaala markaasu wuxuu yihi abu salama ayaa leh abu salama ibn cabdiraxmaan baa wuxuu leeyahay in kuntu la araa waxaan arki jiray alru'yaa ru'yaan arki jiray afqala calaya igaga culus min jabalin buur igaga culus waxyaala xunxun oo naxdina le baan arki jiray o igu cuslaan jiray kolkii hore markaan arko famaa huwa arrinku maanu ahayn ilaa an samictu bi hada inaan xadiidkan kadane ee ka maqlay abu qataadaan ka maqlay mooyaane wax kale ma ahayn falaa ubaaliha marka u aaba yeeli maayo inay tahwiilaad iyo beenbeen shaytaan igaga naxsanaya ay tahay baan gartayoo uma abayaer intaa wax intii xadiidka aanan maqalse waxyaalaha naxdinaha le markaan arko waa cabsan jira markaa waxaas armuu dhacay baan isdhihi jiray intaa waxay ka dambaysay uma abayeelay baabun alru'ya asaalixatu min allah waman ra'aa maa yakrahu falaa yuxadis bihi qofkii wuxuu nacabaysta arkayaan ku sheekayn qofna u sheegin marka wuxuu isku darayaa xadiidkii hore aan soo sheegnay waxaan ku soo marray oo inuu muxuaha dhanka bidixdaana saddex goor uu u tufo candhuuf u tufo kana cawdubilaysto iyo kitmaan inuu qariyo weliba dhanku kolkaa u jiifayna inuu iska rugo iska bedelo oo dhanku kolkaa u jiifay uu jiifkiisii bedelo inahaasoo inuu isku daro can abi salamata qaal in kuntu la ara ru'ya tumriduni ru'yaan arki jirtay jirraysiiso aan la jirrado naxdintaan ka naxaya aan la jirrado qaala falaqiitu abaa qataadata faqaal wa ana in kuntu la araa alru'yaa fatumridunii aniguna waxaan ahaan jiray inaan ru'yada arko oo ay jirraysiiso naxdinteedu ay la jirrado xatىa samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm yaquul ina aلru'ya الصaalixaةa min allah faإida ra'aa axadukum ma yuxib falaa yuxadid bihi ilaa man yuxib waxuu jeclaysto qofka hadduu ku riyoodo yaanu u sheegin ilaa qofuu jecel yahay mooyaane qofuu jecel yahay ku kalsoon yahay mooyaane ilan intaasoo si xun uu ku fasiro oo markaa carabkiisa ay raacdaa weeyaan qof uu jecel yahay oo markaas si fiican ugu fasiraaya oo muxuu aha khayr ugu awilaaya kaa mooye qof kale yaanu u sheegin wa idaa ra'aa maa yakrah wuxuu nacbaysta hadduu arkana falyadful can yasaarihi halaaan saddex goor bidixiisa haw candhuuf tufto waliyatacawad biاllaahi min shari shayطaan wa sharihaa haadana ka cawdu bilaysto oo ilaaha ka magan gala sharkeeda iyo shayطaan sharkiisaba ayb walaa yuxadid biha axadan qofna yaanu u sheegin kuu jecel yahay qofka ku kala toona fainahaa laa taduru waxba yeeli maysa ayb baabun idaa ra'aa maa yakrahu falyatacawad walyataxawal can janbihi aladii kaana calayhi dhankuu hortii hore u jiifay iska bedelo ayb can jaabirin radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslm annahu qaal idaa ra'aa axadukum الru'yaa yakrahuhaa falyabsuq can yasaarihi halaaثan ru'ya uu nacbaysto hadduu midkiin uu arko bidixdiisa saddex goor haw candhuuftufto waliyastacid biاllahi min الshayطaan shayطaanna muxuha ilaaha ka magan galo halaatan saddex goor ayb waliyataxawal can janbihi aladii kaana calayhi dhinaciisii uu u jiifayna ha iska bedelo oo dhinaca kale ha isu rogo saddexdaasuu marka isku darayaa qofkii marka waxun ku riyooda baabun ru'ya almu'mini juzء min sittaة وarbaciina juzءa min الnubuwa can cubaadata bni الsaamiti radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam ru'ya almu'min qofka mu'minkaa ru'yadiisu juz-un qayb weeyaan min sittatin wa arbaciina juz-an afartan iyo lix qaybood ka mid ah min anubuwa nebinimadii nebinimadii oo afartan iyo lix qaybood loo qaybiya qayb ka mid a ah weeyaan ru'yada ru'yada mu'minka yani ru'yada saadiqada ayb maxay marka taasna marka waxaa lagu awilaa waxaa laga wadaa nebigu alay sala sl uu ka wadaa xagga idraaga xaqaaiqda sida uu u uu garanayo ee loo tusinayo bay waxay ka darajo yartahay tahay intaasoo goor bay nubuwada ka darajo yartahay martan eh, iyada nafteeda ru'yada qofka mu'minkaa saalix ahi waa waxyaala uu malag uu tusinayo xaqaaiqda ashyaada uu tusinayo marka kan idraageedu waa ka hooseeya aad buu uga darajo hooseeya eh, muxuu ahay nubuwada waxyigeeda aad buu uga darajo hooseeya eh, tirada marka hadda xadiidkan kada wuxuu sheegayaa sitatun arbaciina juz-a xadiid kaleo iyaguna intaas qaybo kale sheegaya buu jira buu leeyahay marka taana waxaa lagu fasiraa waa dadkay dadkay kala tahay dadka salaaxooda iyo iimaankooda si u kala xoog badan yahay iyo iyagana idraagooda u kala badan yahay marka qaar muxuu ahay nubuwadii intaa loo qaybiye ay noqonaysa baa jira qaar ay kasii yaraanaysa baa jira qaar ay ka badnaanaysa qaar bas buu noqonay baabun ida اqtaraba الzamanu lam takad ru'ya اlmuslimi takdib zamaanku markuu soo dhawaado yani aakhiru zamaan la gaadho qiyaama uu soo dhawaado qofka mu'minkii ru'yadiisa umaba dhawaato inay beenowdo had iyo goor waxay noqonaysaa run bay noqonaysaa عan abi hurayrata radي allahu canhu can الnabiy salى اllahu عalيه waslama qaal ida اqtaraba الzamaanu zamanku markuu soo dhawaado riwaayana waxay tidhahaa ida kaana aakhiru zamaan yani zamanku markuu soo dhawaado yani qiyaamihii ay soo dhawaato lam takad uma dhowaato ru'ya almuslimi qofka muslimkaa ru'yadiisa takdib inay been sheegto inay beenowdo uma dhowaato yani run bay noqotaa sax bay noqotaa adii وأصدقكم ru'yan ka idinku ru'ya runsani asdaqukum xadiian ka idinku sheeka runsan weeye qofka markuu soo jeeda oo warramayo warkiisu had iyo goor run uu yahay runta ku dadaala kaasaa muxuu ahay manamkiisuna ugu run badan yahay marka qofka been sheegay marka markuu soo jeedo been sheegi jiray waa inay ru'yadiisa been ku badan tahay wa ru'ya almuslimi juzء min hamsati وarbaciina juzءa min الnubuwa hal buu kana ku daray soo maaragta qofka muslimka ah ru'yadiisuna waa qayb ka mida afartan iyo shan qaybood oo muxua nubuwadii loo qaybiyey afartan iyo shan qaybood oo loo qaybiyey marka dadka qaarkiina waa sidan dadka qaarkiina waa sidii hore dadka qaarkiina waa siyaalo kale wاru'ya ثalaaثة ru'yaduna waa saddex nooc faالru'ya الصaalixa bushraa min allah ru'yada wanaagsan ee waxyaalaha qofka uu ku farxa ee wanaagsan uu arkaayo waa bishaaro alle wey bishaaro xag alle uga timid weeyaan oo ilaah ugu bishaaraynayo waxyaalaha uu heli doono iyo khayrka iyo wanaagga uu ilah ugu bishaaraynayo wa ru'ya taxziinu min الshayطaan ru'yo oo ah murugelin shayطaan xag ka timid oo qofka uu murugelinayo o ka naxinayo oo waxyaalo xunxun uu tusinaayo wa ru'ya mima yuxadiثu اlmar'u nafsahu hooyo ah wuxuu qofku naftiisa ugu sheekeeyay wuxuu isagu jecel yahay naftiisa ku hayaa naftiisa had iyo goor ku jiray oo ku seexday wixii manaan ku arkaayo ayb oo iyada wax xaqiiqale aan ahayn wixii qalbigiisa ku jiray uuna waxaa la sheegaa qisa uu mascuudi fi kitaabi muruuj dahabu ku sheega baa jirta ninkii khaliifaha la odhan jiray eh, almahdi cabaasi ayuu nin u yimid oo markaasu wuxuu yidhi bishaaraan ku wada maxay tahay bishaaradaas labaatan sannadood baad hayn doontaa madaxtinimada ayb markaasu hadday been noqoto labaatan sannadood baad haynaysaa weliba daliilkeeduna waxaa weeyaan caawaad waxaad ku riyoonaysaa adigoo labaatan jawharadood gacanta ku haysta caawa ku riyan doonta ayb hadday noqon weydo berey noqon weydo sida ay noqon weydo caawa waxaad ku riyoon doontaa marka waxaad doontaad cuqubadaad doontaad ugu samayso waa raalli baan ku ooy aslbeenbambaska ahayo kamid jaa-izaha kasiyada waxyaal ninkii baa sidii arrintii ku riyooday kiiba kusoo kallaa markaasuu riyada ma aragtay daliilkayga ma aragtay wallahi inaad marku sheegaysaan ku malaynayaa buido wixii waa ku riyooday markaasuu jaa-izo siiyey abaalgud siiyey ninkii baa la wareystay la yidhi saad ku garato markaasu unayi nimankan boqorradu way jecel yihiin buri nolosha iyo muddada dheer iyo xtinadii inay ku raagaan iyo bay jecel yihiin marka wuxuu yidhi markaan arrintii u sheegay iyo qalbigiisa gashaday arrintii <laughs> intii maanta hadda soo jeegoo dhan ku fakeraayey si uu ku riyooday markuu seexday wax runaha xaqiiqala ma ahayn labaatan ka yar wax yar muddo yar bu hayba ninkaas kumaba sii taagin marka qofku waxa uu qalbigiisa ku jira buu marka ku riyoonayaa oo ku dheelalaabaya wa habeenkii markuu jiifo ayb saddexdaas qaybood marka wey ruyadu fain ra'aa axadukum maa yakrah ha tooso oo ha tukado walaa yuxadid biha annaasa dadkan ayaan marka meeqa isla noqonaysa waxyaalaha laga rabo qofka wax manaamka xun ku riyoodaayo afar miya mase afar baan uma ayb isagoo dhinacii iska bedela isagoo xanuuf saddex goor u tufa isagoo ka coodu billaysta isagoo aan qofna aan u sheegin iyo isagoo tukada qaala wa uxibu اlqayda dabarka waan jeclahay dabarka waan jeclahay dabar qofku isagoo dabran cagaha ka xidxidhan hadduu ku riyoodo habaat fi diini weeyaano waa fiican yahay wa akrahu lgulla garbaduubkana waa necbahay qofku isagoo garbaduuban hadduu ku riyoodo gulliga waxaa la yidhaha in qofka gacmihiisa iyo qoortiisa la isku xidho ataa gulli la yidhaaha marka taasuna iyaduna waa necbahay asri weeyaanoo dadka asrada ee laqafaashabaasaa loo geli jiray waalqaydu habaatun fi ddiini dhabarku waxaa weeye sugnaan qofkuu diintiisa ku sugnaanayo oo uu iimaanka ku dhimaanayo marka saas uu jeclaya nebiga alayh salatu salaam falaa adri huwa min huwa fi lxadiidi aw qaalahu bnu siriin tafsiirka alqaydu habaatun fi ddiini ah ma xadiidkuu ka mid yaha hurayra nebiga ka sheegay mise ibnu sirin baa sidaa ku fasiray moxamed ibnu sirin baa sidaa ku fasiray marka la garanayu leeyahy ninka ibnu sirin xadiidku sii wariyay bab ma jaءa fi ta'wiili الru'ya can cubayd llahi bni cabdillaahi bni cutbata can ibni cabaasin radia allahu canhum kana yuxadiثu ana bna cabaasin radia allahu canhum kana yuxadiثu ana rajula ata الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nin baa nebiga u yimid oo faqaala markaasu uhi ya rasuula allah inii araa laylata caawa waxaan arkay fi lmanaam dullatan tanطufu aلsamna wاlcasal waxaan arkay dullad dallad daruur oo kale wax ahoo da'aysa tanطufu yani taqturu oo da'aysa aلsamna wاlcasal malab iyo subag da'aysa yaan arkay faara الnaasa dadkaan haddana arkaya yatakafafuuna minha biأydiihim iyo gacmahooda u hoorsanaya baan arkaayey falmustakiru waa mustaqil mid badsada iyo mid yaraysta ayay ahaayeen mid wax badan ka hela iyo mid wax yar ka hela wa araa waxaan arkay sababan xadhig baan arkay waasilan min asamaa'i ila alardi dhulka muxuu ahay cirka ka soo gaadhay dhulka kasoo gaadhay cirka laga soo lelmiyeyoo dhulka soo gaadhay fa araaka waxaan ku arkay akhadta biha adigoo qabsaday facalowta oo koray oo muxua fantay xadhigaas fantay kor aaday uma akhada bihi rajulu min bacdika qofkaa dambeeya baa qabsaday facalaa isna waa koray uma akhada bihi rajulu aakaru facalaa saddex uma akhada bihi rajulu aakaru faاnqaطaca bihi waa ka go-ay qof kalaa qabsaday ayb marka khilaafadii ba og tahay inay tahay abubakrin sibuu u fasiri doonaa nebigu alayh salaa slam uu odhan doonaa uma wusila lahu facala isna waa loo xidhiiriyey markaasuu ku koray qaala abu bakrin radia allahu canhu markaasu abubakr wuxuu yihi yaa rasuula allah biabii anta wa ummii wallahi latadacannii waad idaynaysaa fal acburhaa waan cabirayaa waad idaynaysaa waan cabirayaa ilah baan ku dhaartay faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam markaasu wuxuu yihi ucburha fasir waa u ogolaaday marka nabig alay sala ila waa ku dhaartay abubakr wuu ku dhaartay abubakr nabigu ku dhaartay ibraar waa kii xuquuqda aynu soo marray xadiidkii bara ibnu caazib ay ka mid ahayd xuquuqda qofka muslimka qofka muslimka kale ku leeyahay faqaala abu bakr abu bakr baa wuxuu yidhi ama adullatu fadullatu lislaam wa ama aladii tantufu min alsamni waalcasal faalqur'aanu xalaawatuhu wa liinuhu waxay dhibcaysa ee ka da-aye ee malabka iyo iyo subagga waa qur'aanka iyo macaankiisa iyo jilaaciisa weeyaan wa amaa maa yatakafafu الnaasu min dalika falmustaksiru min alqur'aani wاlmustaqil qur'aanka in badan ka barta iyo qof waxya ka barta weeyaan wa ama asababu alwaasilu min aلsamaaءi ilى اlأrض faalxaqu aladii anta calayhi ta'hudu bihi fayucliika allahu bihi waa xaqaad adigu ku taagan tahay oo xaqaasaad haysanaysaa oo ilahay kugu darajo kale kore kugu gaadhsiinaya uma ya'kudu bihi rajulu min bacdik fayacluu bihi uma yaakuduhu rajulu aakaru fayacluu bihi uma ya'kudu bihi rajulu aakaru fayanqaticu bihi uma yuusalu lahu fayacluu bihi faakbirnii yaa rasuula allahi biabii anta wa ummii asabta am akhta'tu ii sheeg marka rasuulka ilaahay uba aabbahay iyo hooyaday inaan inaan asibay iyo inaan gafay sida aan u fasiray sax ma tahay mise ma aha faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam asabta bacdan wa akhta'ta bacdaa qaarna waad asiibtay qaarna marka waad gartay faqaala wallahi ya rasuula allahi latuxaditannii ma ladii akhta'tu qaala laa tuqsim waa ku dhaartay haddana wuxuu yidhi wallahi inaad ii sheegaysaa rasuulka ilaah wixii aan gafayay muxuu yahay markaasuu nebigu alay slam hadhaarane marka sintada waa u diiday inuu inuu dhaartiisa uga rumeeyo nebigu alayh salatu slam waa ku diiday ilaan barar inuu ka dhasho buu ka baqay nebiga alayh salaatu wasalaam waxyaalaha mustaqbal oo dhici doona iyo matala intaa qofka dadka qaarkood ay ka naxaan ama adraar ay keento buuga baqay nebigu alay sala slam hadu uu fasiro markaasu nebigu alayh salaatu wasalaam waa ka aamusa abubakrina waa ka joojiyey odaa ku dhaaran baabun marka ibraaru lmuqsimka aynu soo maray ama ibraaru lqasam waa haddii aan wax darari ka ratimaynin waxaa qofku ku dhaaranayo wax darar ahoo qofkan kada mu'minkaa diidadaa ku diiday ka weyne haddaanu mxuahay eh, ka dhalanayni weeyaan yeelida sida uu ku dhaartay loo yeelo baabun laa yukbir bitalacubi shayطaani bihi fi lmanaam ciyaartu shayطaanku ku ciyaaro qofka yaanu dadka waxbuu sheegay an abi an jabir bn cabd llaahi radي allahu canهuma qaal jaءa acraabiyu ilى الnabiyi slى اllahu عalيyh waslama faqaala ya rasuula allah ra'aytu fi lmanaami kaana ra'sii duriba fatadaxraj faاshtadadtu calىa aharihi waxaan ku riyooday anigoo madaxa layga gooyo madaxaygu u wilaanwisha ana ka daba soo fursanaya sida kubadoo kale waan ku riyooday faqaala rasuul llahi sala allau alay slm lilacraabiy ninkii reebaadiyaaba wuxuu ku yidhi laa tuxadit innaasa bitalacubi shayطaani bika fii manaamik dadka ha ugu sheekaynin ciyaarta shayaan hurdadaada kugu ciyaaro dadka haba ugu sheekayn madax haddii laga goyo seed <laughs> arki lahayd marka beena weeye shayaan kugu ciyaare ha u sheegin dadka maxaad ku arkaysaa haddii madaxi laga goyo indhihii madaxay ku jiraan ma noolaanaysa seed ordaysa ad usoo qabsanaysa wa qaala samictu الnabiya salى اllahu عalayh waslama yaktubu fayaquul laa yuxaditana axadukum bitalacubi shayطaani bihi fii manaamihi marka ninkii keliya maaha dadkao dhan buu yidhi qofna yaanu dadka ugu sheekaynin ciyaarta uu shayطaanku hurdadiisa ku ciyaaro oo ku dheeldheelo yaanu dadka ugu sheekaynin haska aamusa ka qasabo kitaabu lfadaa'il fadaa'il jamcu fadiila mazaayada dadka qaarkood ilaah uu siiyey ee wanaagga ah kaas weeyaan fadaa'ilu الnabiy salى اllahu عalيyh wasalam baabu اصطifaaءi الnabiy salى اlه alay slm doorashadii ilaah nebigiisa uu doortay can waasilata bni اlasqaci radي allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm yaquul in allaha caza wajala اصطafىa kinaanata min waladi ismaaciila calayhi الsalaam kinaana qabiilada kinaana la yidhaaho <clears throat> yuu ilaahay ka doortay ubadkii ismaaciil waاصطafaa quraysha min kinaana qurayshna wuxuu ka dhex doortay kinaanu kasii doortay kinaana wuxuu kasii doortay quraysh uu kasii doortay waاصطafaa min qurayshin bani haashim qurayshna wuxuu kasii dhex doortay bani haashim waاصطafaanii min quraysh min bani haashim bani haashim baa anaga soo dhex doortay ayb marka nebiga alayه الsala slam waxa wey khiyaaru min khiyaari min khiyaar baabu qowli الnabiy slى اllahu عalيه waslm ana sayidu waladi aadam can abi hurayrata radي allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm ana sayidu waladi aadama ywma alqiyaamة wa أwalu man yanshaqu canhu اlqbr waxaanahay muxuu ahaay ka uu sarreeyey ee madaxda ugu ah aadam ubadkiisa oo dhan yani basharka oo dhan ilan aadam xataa aadam yani ilan aadam ubadkiisa waxaa ku jira qaar aadam ka ka afdalsan baa ku jira marka kuwaas hadduu nebigu alayh sala slam sayidkoodii u yahay inuu sayidu aadamna yahay baa keenaysa wa أwalu man yanshaqu canhu lqabru qofuu qabri uu ka kala dilaaci doono kasoo bixi doono qabriga yaan ugu horeeya wa ana أwalu shaaficin qof shafaaco qaadaan ugu horeeya wa أwalu mushafacin ku laga shafaaco aqbalo baan ugu horeeya qof ahay ilaahay agtiisa ka shafeeco qaado oo laga aqbalo baan ugu horeynaya shafaacada cudmada ee weyn ee aynu soo marray xadiidka abu hurayra iyo abu saciid iyo aynu ku soo marray taasaa marka ugu horraysa taasna nebiga alayh الsalatu slam qaadi baabu maثlu ma bacث allahu bihi الnabiya slى اllahu عalيه waslm min alhuda wاlcilm عن أbي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله عزa وجل به من الهدى والعلم wuxuu ilaahay ugu soo bixiyey ee hanuunka iyo cilmigaah wuxuu la mid yahay ka maثali غayثin roob xaaladiisuu la mid yahay asaaba arضan dhul helay dhulku da-ay roob dhulku da-ay oo kale la mid yahay فكانت منها طائفة طيبة qabilat ilmaa'a faanbatat ilkala'a waalcushba alkasiir markaa dhulka ay ka mid ahayd qayb wanaagsan oo ciid wanaagsan lahoo biyihii aqbashay oo biyihii cabtay oo markaas daaq fara badan iyo caws fara badan soo bixisay oo dadkii ku intifaaceenoo xoolahoodii daajisteen wa kaana minhaa ajaadib maxaa ka mid ah dhul xufrada ah oo iyadu maxaa dhagxan lahoo aan biyaha laqaynin laakiin biyaha haynaysa amsakati اlmaaءa biyihii qabatay fanafaca allahu biha annaasa dadka ilaah ku anfacay fasharibuu minha ay ka cabeen wasaqow ay waraabiyeen waracow ay daaqeen riwaayadii bukhaarina zaracw bay ku beerteen ayb marka dadka ay ku intifaaceen lakin iyadu aan ku intifaacayn biyihii waa qabanaysaa dadkay baahanaysaa dadkay baa ku intifaacaya dadkiisa marka iyadiisa kuma intifaacayso biyahaas ma cabayso kuwaas marka dadka culamaa su-a ah weeyaane dadka muxuu ahaaye cilmiga yaqaana dadka wax u lakin iyagu aan ku camal falayni ayb kuwii horena waa kuwa iyagu muxuu ahaye cilmiga bartana dadkana bara iyaguna ku camal fala marka iyaguna waa ku intifaacayaan dadkiina waa ku anfacayaan kan kadase marka waa dartii bay ku anfacayaan mooyaane iyagu kuma intifaacayaan ayb وasaaba طaa'ifatan ukraa minha inamaa hiya qiicaan qiicaan jamcu qaac dhulka saxrahe mustawiga ah weeyaan laa tumsiku ma aan biyo aan xajinaynin oo meel godan ma aha waa meel siman oo biyaha ka dareerayaan walaa tumbitu kale aan aan daaqna bixinaynin taasay la tahay markaad ku dadka juhaasha ah wuxuu cilmigii nebiga alay sala slam uu la yimid aan waxba iskaga hawlinin u awey saddexaasa dadkii kala noqday culamaa caamiliin oo dadkana cilmigiina ku intifaaca intay barteen ku intifaaca oo ku camal fala ee ilahay ugu dhawaada dadkiina ku anfaca iyo culamaau suu iyagu cilmigii barta oo dadkii u sheega dadkii ay ku intifaacaan iyagusa naftoodii ka qaday oo muxuu ahay kuwii uu ku tilmaamay nin shaacir uu ku tilmaamay sida m faanuuska fatiiladiisa dadkan u iftiiminaysa iyadana gubanaysa oo kale ku shabahay oo kale iyo mxu aha dad juhaal oo iyagu wixii aan iskaba hawsaarin ayb fadalika midkaas ah. ah. fadalika mahalu man faquha fi diin illahi kaas wuxuu xaaladiisu mithaal u yaho lamid yahay qofkii fahmay diinta ilaahay wanafacahu allahu alla uu ku anfacay bimaa bacahani illaahu bihi alla igu soo diray facalima bartay wacallama baray taas waa qaybtii hore wamkii saddexada u dambeeyana marka labadaas muu ka fasiraya nebigu alayh isalaatu wasalaam si kaleta marka oo laga garanaya wamathalu man lam yarfac bidalika ra'san kaan arrintaas madaxaba u qaadinay marka iskaba xilsaarin kaas xaaladiisii waayaan waa kii u dambeeyey walam yaqbal aan aqbalin huda allahi aladii ursiltu bihi anuunka ilahay igu soo dirayba aan iskaba xil saarin oo aan waxba isku hawlinin oon damba ka gelin kaasay lami saddexaasay marka dadkii la kala mid yihiin عن أbي موسى رضي الله عنه قال عن أbي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثليi ومثل ma بعثني الله به waa isla xadiidkiio lفdi kale uu ku warinayo kaمثل رaجuلi waa mid kale kale w kaمثل رaجuلi nin xaaladiis oo kale weeyaan ataa qowmahu tolkii u yimid fa qaala yii yaa qowm innii ra'aytu aljeysha bicaynaya anigu jeyshkii baan ku arkay colkii baan ku arkay indhahaygankaada ku arkay col baan idin soo haya idinku waa berisanaya wa ana nadiiru lcuryaan waxaanahay digihii qaawanaa baan ahay kolkuu qofku aad iyo aad in loo rumaysto uu rabo buu isqaawin jiray oo weliba intuu marada iska xaydo buu maradiisa warfin jiray musawib baa lagu magacaabi jiray markaasuu qayle iyo buuq iyo isku dari jiray isqawinaayo ayb ama maradu iska xaydi jiray oo madax ku duuban jiray eh, qamiiskiisa ayb marka kolkaasu qofkaasu waa inaanu been sheegaynin oo inna ciyaari ayayna ku jirin ka warbaxsada sidaa uu yidhi faataacahu طaa'ifatun min qowmihi qayb dalkii kamid aha ay aqbaleen faadlaju ay guureeyeen habeennimadii ay guureen faاnطalaquu calىa muhlatihim tartiibtooda ay marka u socdeenoo cadowgii ay ka fogaadeen wa kadabat طaa'ifaة minhum طaa'ifo ka midiina ay beenisay faasbaxuu makaanahum meeshooda ay ku waaberisteen fasabaxahum اljeish jeiشkii uu ku waaberistay faahlakahum wاjtaaxahum uu halaagay oo baabi'iyey jirid gooyey fadalika mahalu man aطaacanii kaasu wuxuu mihaal u yahay qofkii adeeca wاtaبca ma ji'tu bihi wixii aan la imid raaca wamaثlu man caصaanii wakadaba maa ji'tu bihi min alxaq iyo qofkii muxuu ahaaye diida beeniyo wix aan la imidoo caasiyo oo xaq aan la imid beeniyo labadaasay la kala mid yihiin marka kan dambe waa halaagsamayaayo qofkii muxuu ahay cadowga isaga seexday isagoo cadowga soo hayee la yidhi beeniyo qofkii u digay oo lagu waaberisoo la dilay oo la baabi'iyey buu lamid mid yahay baabu tatmiimi اlanbiyaaءi wa khatmihim bالnabiy salى اllahu عalayhi wasalam slى اllahu عalayhi waalihi wbaaraka waslm can abi hurayrata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal mahalii wamahalu اlanbiyaaءi min qabli xaaladaydii iyo ambiyadii ugu horreysay xaaladood waxay la mid yihiin ka mahali rajulin banaa bunyaanan nin dhis dhisay oo kale faaxsanahu waajmalah wanaajiyey oo qurxiyey ilaa mawdica labinatin hal bulukeeti meel la saara mooyaane min zaawiyatin min zawaayaahu meel muxua koono aho koonoyaalkiisa ka mid ah hal meel bulukeet wax la saari lahaa un ka daayey intii kale dhisay oo taam yeelay oo si fiican u hagaajiyey fajacala annaasu yatuufuuna bihi dadka ay bilaabeen inay ku wareegaystaanoo wayacjabuuna lahu ay la yaabaan la yaabaano u bogaan wayaquuluuna ay yidhaahaan hallaa wadicat haadihi labina maxaa eh, eh, bulkatiga halkan loo saari waaya xabadda haddii la saari lahaa wax daar ka qurux badan lama arkeen dadkii leeyihiin qaala fa ana labina anigu buluketigaas aan ahay wa ana khaatamu nabiyiin nebiyaalka kii khatimay baanay ugu dambeeyey baan ahay ayb marka daarta inteedii kale waxay la mid tahay ambiyada intoodii kale meeshaas ka banaanaydna waa waxay ka dhigan tahay nebiga alayh salaatu wasalaam ay ka dhigan tahay marka isagoo buluketigai meeshaa buuxisay uu yahay baabu tasliimi alxajari cala annabiy sala allahu alayhi wasalam salaamidii dhagxantu ay salaami jirtay nebiga calayhi isalaatu wasalaam can jaabir bni samurata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam inii la acrifu xajaran bimakka kaana yusallimu calaya qabla an ubcad inii la acrifuha al'aan waxaan garanayaa dhagax maka ahoo isalaami jiray intaan la isoo dirin intii nebiga alayh sala slam markii bacfigiisa eh, uu soo dhowaaday yaa waxyaalo mubashiraad oo marka sii weheshado oo hadhow kolkii waxyi uu u yimaado uu ku garto inuu muxuu ahaaye wixii soo socday awal hore loogu bishaaraynaya uu ahaa baa ilaahay uu sii siinaya irhaasaad bayna ku magacaabaan taas oo kale irhaas bay ku magacaabaanoo wax tamhiidahoo nubuwada inta ka horaysa waxyaala khayru caadi ahoo qofka nebiga ilahay u ka dhigi doono uu sii tusiyo marka dhagax baa islaami jiray buu lehay maka kolkaan joogo kolkaan soo agmaraba assalaamu calayka yaa rasuulallahi dhihi jiray marka waan garanaya bu hadda waan aqaana baabu nabci الnabiyi salى اllahu عalيه waslm min asaabici الnabiyi salى اllahu alay slm nabci اlmaa'i min asaabici الnabiyi salى اllahu alay slm biyaha kasoo burqadkoodii faraha nebiga alayh الsalatu slam ay kasoo burqadeen can anas bni malik radi allahu canhu ana nabiy اllahi salى اllahu عalيه waslm waasxaabahu bizawra suuq min aswaaq اlmadiina wey marka zawra zawray jooga nebiga asxaabtiisii qaala wالzawraءu bاlmadina cinda الsuuqi wاlmasjidu fima فيma ma فيma ma yani فيma hna فيma ma yani فيma hunaak ayb yani maslkuna waa ka durugsan yahay ayb dacaa bqadaxin فiihi ma wuxuu dalbaday qadax oo weel biyo ku jiraan buu dalbaday fawadaca kafahu fiihi gacantiisuu dhex geliyey nebigu alayh الsalaaةu wasalaam fajacala yanbucu min bayni asaabicihi wuxuu bilaabay biyihii inay ka soo burqadaan farihiisa fatwada'a jamiicu asxaabihi asxaabtiisa dhammaantood ila joogtay o dhan baa ka wada weyse qaala raawiga anas ka warinaya wuxuu uhi qultu kam kaanuu ya aba xamza qaala kaanuu zuhaafan alaaثumi'a saddex boqolka ku dhowaadkood ayay ahaayeen dhowr goor bay marka arrintaasu dhacdo dhowr axaadiis oo soo socotaaba ay sheegi doonto marka mucjizaadkii nebiga alayhi isalaatu wasalaam ee waaweynaa ayay ka mid tahay inay biyuhu ka soo baxaan farihiisa ka soo baxaan iyadaana ka weyn mucjizadii muuse ee dhagaxa intuu usha ku dhufto dhagaxa afarta mxua labiyo tobanka ilood ee biyuhi ay kasoo burqan jireen tana ka weyn lan dhagax ah, waa ajzaada dhulku ka mid yahay biyuhuna dhulka inay kasoo burqadaan waa macruuf iyadu inkastoo mucjizo weyn taasuna ay tahay laakiin jid bani aadam inay biyo ka soo baxaan oo khalqi aad u fara badani ka cabbaan oo ka weyso qaataan baan iyadu wax muxuu ahaay aan ahayn wax nadiirlaba aan ahayn baabu aayaati الnabiy salى اllahu alay slam fi lma mucjizaadkii nebiga alay sla slam biyaha ku saabsanaa can mucaadi bni jabalin radi allahu canhu qaal kharajnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wasalam caama gazwati tabuk tabuuk duulaankeeda sanadkiisii ayaan nebiga alayh salatu slam la baxno raacnay fakaana yajmacu salaata labada salaad waa isku dari jiray fasalla الظhra wاlcasra jamiica wاlmaqriba wاlcishaaa jamiican sidaasuu u geli jiray maqribkii cishana waa israacin jiray duurkii casarkana waa israacin jiray xataa idaa kaana yowman ahara salaata maalin buu salaaddiida u dhigay uma kharaja waa soo baxay fasalla duhra waalcasra jamiican uma dakala waa galay khaymadiisiibuu galay uma kharaja bacda dalika haddana waa soo baxay mar kale fasalla almagriba waalcishaaa jamiican ayb tanuu marka waxay u eg tahay maalintaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam inuu meeshaa deganaa oo isaga oo degan oo aan socod kolkaa ku jirin kolay ku tahay halkaa maalin laba salaadihii uu isku daray jamcu taqdiima jamcu ta'khiir uu sameeyey nebiga alayh salaatu wasalaam marka xadiid aynu soo marray oo odhanaya nebiga alayh salaatu wasalaam markuu isagoo socdo salaada hore u gashana dib buu u dhigi jiray isagoo degan oo aada guurtidle markay salaaddii hore u gashana tii danbuu hore usoo dhigi jiray waa sida haalibiyada aba ahayde mid dantada iyaduna waxay tukanaysa ila wuu galay khaymadiisii buu galay haddana ka soo baxay kolkuu duhurkii iyo casarkii israaciyey yuu khaymadiisii galay markaasu haddana ka baxo haddana maqribkii iyo cishayii soo baxay israaciyey halkaa mar marka waa inuu sidaa yeelo marka waa inay bannaan tahay qofku qofka isagoo kolkaa degan oo eh, jidhkii aan haynin kolay ku tahay kolba hadduu musaafir yahay jamcu taqdiimka iyo ta'khiirka inuu sameeyo laakiin axwaasha nebiga alayh sala sl sida u qaalibkiihi sidaa ma aana ahayn ayb uma qaala markaasu wuxuu yidhi inakum sataatuuna gadan in shaa allahu tacaala cayna tabuuq tabuuq isheedaad berri in shaa allaha tegi doontaan wa inakum lan ta'tuuha ma imaan doontaan xataa yudxiya annahaar ilaa maalinta ay barqayso barqa dheer ay noqoto faman jaa'aha minkum qofkii yimaada idinka mida ah, falaa yamasa min maa'iha shay-an xataa aatii biyaheeda yaan waxba ka taabanin ilaa aan imaado faji'naaha waa nimid waqad sabaqanaa ilayha rajulaani laba nin iyagu inooga horreeyeen waalcaynu mihlu shiraak ishuna ay tahay sida muxuu ahay suunka kabta oo kale ay tahay wax yaar oo biyaha ka dililiqayaan tanbidu bishayin min maa yani taqturu wa tasiilu bishayin min maa wax yaar oo biyo ah ay dureerayaan qaala fasa'alahumaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam hal masistumaa min maa'ihaa shay-an biyaheedii wax ma ka taabateen buu weydiiyey qaalaa nacam haabay yidhaaheen fasabahuma الnabiyu salى اllahu alay slm waa caayay nebiga alay slam waa canaantay marka waxaa suurooda labadaas nin inayna nidihii nebiga maqal waa iska suurooday inay ilaaween waa iska suurowda wa qaala lahumaa ma shaء allahu an yaqul inay munaafiqiin ahayna waa iska suurowda ilen qaswadaas munaafiqiin badan baa ku jirta oo nebiga alayh sala slam hataa inay dilaan doonay dhowr goor suday waa iska suurooda waxa le marka marka waa canaanta o qaala ma sha allahu lahumaa ma shaء allahu an yaquul qaala ثuma garafuu biأydiihim min alcayni qaliila qaliila biyahoodiiba ishii kaga dardarsadeen wax yar wax yar xataa اجtamaca fii shay ilaa wax yar ay ururiyeen qaala wagasla rasuulu الlahi salى الlه alay slm fiihi yadayhi wajhahu biyihii ay ururiyeen ayuu wejigiisa iyo gacmihiisa ku dhex dhaqay uma acaadahu fiihi waa ku celiyey biyihii ku dhaqay ishiibuu ku celiyey biyihii uu ku waji dhaqday uu ishii ku celiyey fajarat alcaynu bimaa'in munhamirin yani bimaa'in kasiir ishii baa qulqushay biyo fara badan qulqushay sidii caylkii aynu ku soo xudaybiya aynu kusoo marray kaasoo kale ahaa aw qaala wuxuu yihi hazirin munhamirin buu yihi mise hazirin shaka abu caliyin ayuhumaa qaal xataa xata annaas ilaa dadkii ay ka dhaansadeen uma qaala markaasi wuxuu yihi yuushiku yaa mucaad mucaadow waxay u dhowdahay in taalat bika xayaatu nolol hadday kula dheeraato an taraa maa hunaa maa haahunaa qad muli'a jinaanan yani beero haddii ay noloshu kula dheeraato waxaas waay waxay u dhowdahay oo u dhici doontaa inaad aragto dhulkaanoo beero ka buuxo oo basaatiin ah laakiin mucaad noloshu lama dheeraaninoo durba waa dhintay baabu barakati الnabiyi salى اllahu عalيه waslm fi الطعaam can jaabirin radي allahu canhu ana rajula ata الnabiya salى اllahu عalayhi waslama yastطcim nin cunto weydiisanayaa nabiga alayh الsalaatu wasalaam u yimid faأطcamahu shatra wasqin shatra wasqi shaciirin nusfa wasqi shaciir aw xamil awr nuski oo shaciir ayuu siiyey nebiga alayh الsalaatu wasalaam fama zaala الrajulu yaأkulu minhu ninkiiba waxaanu ka zuulin inuu cuno timir mxaa shaciirka wamra'atu haweenaydiisii iyo wadayfuhum amartidoodii xataa xataa kaalahu ilaa u ka beegay warbalmaashan dhammaan weyda balinta ku adhe aan eegno yidho markaasuu beego waa ku beegay markaasay dhammaatay faata nabiya sala la alay sl nabigu u yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi low lam takilhu haddaadan beegin la laakaltum minhu wala qaama lakum waa idinkin waa cuni lahaydeen oo waa idin hayn lahaa hadday idaan beegin markay beegeen baa marka barakadii alla ka qaaday oo ka dhamaaday an jaabir bn cabd laahi radi allahu canhuma qaala lama xufira alkhandaqu khandaqa markii la qodayo yani ra'aytu birasuuli llahi sala allahu alayh wasalam khamasan waxaan ku arkay nebiga alayh sala slam gaajaan ku arkay nebigu boggiisu laalan yahay oo gaajo ay ka muuqato yaan arkay oo weliba dhagax ku xidhay oo dhagax intuu caloosha geliyay marada kaga kor duubay oo marka shaqo adagna lagu jiro faاnkafa'tu ilaa imra'atii yani rajactu ilaa imra'atii haweenaydeedii baan u noqday faqultu markaasa waxaan hal cindaki shay wax ma haysaa fainii ra'aytu birasuuli llahi salى اllahu alayhi wasalama khamasan shadiida gaajo daran baan ku arkay nebiga alayhi الsalaatu wasalaam iyo bogyaraan wax ma haysaa faأkrajat lii jiraaban fiihi saacun min shaciir waxay ii soo bixisay jilaab oo uu ku jiro eh, suus shaciiri uu ku jiro walanaa buhayma tasiiru bahma waxaanan lahayn neef ah, maqal yar ah ayaan lahayn ilmo baraaraho yar baanan lahayn qaala fadabaxtuhaa bahmadii baan gowracay wataxanad waxayna iyaduna shiiday saacii bay shiiday fafaragat ilaa faraagii waxay ka bogtay oo taxnigiisi iyo cajiintiisi ay ka bogtay intaan aniguna maxaa neefka qalidiisa aan ka bogaayey faqaطactuhaa waan googooyey bahmidii baan googooyey fii burmatihaa dherigeedii baan ku googooyo anaan ku riday uma wallaytu ilىa rasuuli اlahi salى اla alay slm rasuulka ilahi baan usoo noqday faqultu markaas faqaalat markaas waxay tihi islaanta ila dardaaramisoo tidhi laa tafdaxnii birasuuli اllahi salى اlahu alay slam waman macahu haygu khashifin rasuulka ilahi iyo dadka la jira haygu khashifin oo dad badan yani ha u yeedhin qaala faji'tuhu fasaarartuhu waanu imidoo markaasaan hoos ugu sheegay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah innaa qad dabaxnaa buhaymatan lana wa taxanad saacan min shaciirin kaana cindana waxaan shiidnay saac shaciiran agtayada aha yaalayna waan shiidnay fatacaala anta wa nafaru macaka adigiyo dhowr qof oo kula jiraayo imaada fasaaxa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah baa qayli dhawaaqo wa qaal wuxuu yidhi yaa ahla alkhandaq ina jaabiran qad sanaca lakum suuran faxaya halan bikum jaabir baa idin sooriye idiin sameeyeye kaalayaay buu nabigu alay slam xaya halan bikum yani aqbiluu imaada wa qaala rasuulu llahi sala allau alay slam rasuulka ilaah baa wuxuu yidhi jaabir kula dardaarmuu yidhi laa tunzilunna burmatakum dherigiina dabka ha ka qaadina walaa takbizunna cajiinakum xataa ajii kibistiinana ha dubina ilaa aan idin imaado cajiintana ha dubina ilaa aan idin imaado dherigana dabka ha ka qaadin ilaan ka imaado faji'tu waan imid wa ja'a rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yaqdumu nnaasa rasuulka ilah dadkii horkacayaana waa yimid xataa ja'itu imra'atii ilaan haweenayda uga imid oo marka aragtay dadka soo socda jeshkii o dhan oo soo socda aragtay faqaalat markaasay waxay tihi bika wa bika facala allah bika waxa alle kugu rido <laughs> way habaaraysaa ma canaananaysaa maxaad aniga kula dardaarmaysa ma maxaad dadka igu khashiso dadkan o dhan soo kacay faqultu markaasaan waxaan idhi qad facaltu aladii qulti lii wixii aadi tiri waan yeelay faakhrajat lanaa lahu waxay usoo bixisay nebiga alay sla sl markuu soo galay cajiinatana cajiintayadiiba usoo bixisay wa basaqa fiiha waa ku tufay wa baaraka waa barakay yani baraka ugu duceeyey uma camada wuxuu u qasday ilaa burmatina dhadiga iyagii oo isdul taagay fabasaqa fiiha wabaarak waa ku tufo waa barakeeyey iyadana uma qaala markaasu wuxuu yidhi udcii u yaad qaabizatan faltakbiz macaki mid kibista dubi taqaano oo kula dubta u yeedh keligaa dubi kari ayb waqdaxii min burmatikum ka dar dherigiina markaad rabto walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته